alxamdu lilahi aladi aclى manaara alislaami bsunah wrafaca biha can اlqulubi lakinah wالصlaaةu wasalaamu clى nabiyina muxamadi اlqa'id ilى اljanة wclى alih wصaxbih aladina jacalhm allah amanة lلnaasi wminah ama bacdu fahada huwa اdars اlcaashiru min alkitaab اlkhamis min duruusi اdowraة اlxadiiثiyaة الtaصiliya wa huwa cumdaة اlaxkam min kalaami sayid اlأnaam baab lmuruuri bayna yaday lmusalli xale waxaynu soo marnay sujuudu sahwi ma qabla asalaam ba mise waa bacda asalaam marka la sahwiyo ma intaan salaada laga bixin baa la sujuudu sahwiyaya sujuudda lala imanay mise marka la salaamu noqsado dabadeed jawaabta saxdaah waa labadaba keebaa mudan qabla asalaam xale waxaynu soo marnay xaalad nabigu bacda salaam ka dhigay maxay ahayd ya marka salaadda siyaada lagu daro waad isku dhex waay haa salaaddii markuu wax ka tegey ee u dhammaystirayo markuu dhammaystiro uu salaamu naqsanay kadibu suusaawiga la imanay xaaladda labaadna labadaasunbaa bacda salaam laga dhigay axaadiista taa waynu sheegnay waa taa la sheegay wey salaaddii wax ka tegay u dhammaystiray a ya maya a dhinacuu u badiya hadduu qaato sujuudda wuxuu ka dhigayaa bacda salaam hadduu markuu shakiyo qaato ka yarna qabla salaam bay noqonaysaa waa sidii asalka ahayd wuxuu baab u yahay almuruuru in la maro bayna yaday lmusalli kii tukanaya hortiisa marka waxaa looga jeedaa inaad kaga timaaddo dhinaca midig oo aad bidix u gudubto iyo inaad kaga timaaddo bidix oo aad midigta u dhaafto laakiin haddaadan gudbayna hortiisa aad timaado oo aadan gudbin muruur maaha muruurku waa inaad tallowda wey can abi juhaym bn alxaari bni sima alansaari radia allahu tacaala canh qaala wuxuu uhi qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam low yaclamu hadduu ogaan lahaa almaaru ka maraya bayna yaday almusalli ka tukanaya hortiisa maada calayhi korkiisa waxa ah oo min alimi dembiya lakaana an yaqifa waxay ahayd inuu istaago arbaciina afartan khayran lahu mid uga khayr badan min an yamura bayna yadayhi hortiisa inuu maro yacni inuu afartan taagnaado hadday dhacdaba si aanu u gudbin istaag uu afartan taagnaanayo baa ka khayr badan inuu gudbo oo uu maro qaala abunadar wuxuu yidhi waa raggii xadiiska soo warinaya laa adri garan maayo qaala sida saxiixa ku timina aqaala hamsaa la socota aqaala ma waxa uu idhi arbaciina yowma afartan maalmood aw shahran ama afartan bilood aw sanatan ama afartan sano riwaayada basaar baa caddaysay oo arbaciina khariifan oo ka dhigtay afartan dayrood ka dhigtay yacni afartan sano xadiidka intaynaan u gelin fiqiga laga qaadanayo bukhaariya muslim baa isku waafaqaya laakiin lafdiga amaada calayhi min alimi waxa korkiisa ah maada calayhi sidaasaa bukhaariya muslim uga sugan laakiin waxaa korkiisa noqonaya min alimi inay dembi tahay waxa weeye bukhaari iyo muslim midna kuma sugna muwaaa maalik oo ka horreeyena kuma sugna kutubusitahana kuma sugna mustakhrajaadka asaaniidda kale iyo duruqda kale u sameeyey saxiixaynkana kuma sugna masaaniiddana kuma sugna waa kutubtii xadiiskay waaweyneyd bal wuxuu ihi ibnu xajar waa garanaysaan lam arahaa fi riwaayaati mulaqa meel kuma arag walow nawowi markuu masalada ka hadlaya majmuuca uu yihi ruwinaaha fi kitaabi larbaciin licabdilqaadir aruhaawi oo isaguna mar damba aha marka min alimi wax jira maaha waxa ay ku dhacday nuskho bukhaariga ka mida oo uu soo warinaya ninka la yidhaahda kushmiihani oo ruwaadda bukhaari ka mida ah. marka xaafidkuna wuxuu ihi nin caalima ma ahayna nin qoraaya buu ahaa marka waxaa laga yaabaa culimmada qaar inay macneeyeen maadaa calayhi nuskhadiisii inuu ku qoray maxay oo min alimi dembi waana sida la filay inay min alimi tahay dabeedna uu u maleeyey inay ka mid tahay kitaabka isagaasoo soo dhexgeliyey marka min alimi wax jira maa laakiin maadaa calayhi waxa saaran waa wuxun de ku ciqaab mudanay laakiin riwaay ahaan baynu hadda ka hadlay maadaa calayhi min alajri dee noqon mayso maadaa lahu bay noqon lahay marka maadaa calayhi waa waa dembi laakiin riwaaya ahaan lafdigaasi ma sugnaa bayna yadayi lmusalli maxaa looga jeeda yaday lmusalli maxaa noqonaya musalliga hortiisa hadduu sutra u tukanayo warku waa cadi isaga sutradiisa waa bayna yaday lmusalli laakiin haddaanuu sutra u tukanayn xadkiisu waa xagee qaar waxay dhaha xadba male kaa loo joojin maayo waa la jiidhaya isaga laguna dambaabi maayo culimmada qaarna waxay idhahdeen bayna yaday lmusalli haddaanay sutra u oolin musalliga hortiisu waxay noqonaysaa inta uu ka sujuuday ilaa booska sujuuddiis ayaa laga fogaanaya culimmada qaarna waxay yidhaahdeen saddex dhundhun se shaaficiyadu markay sutrada ka hadlayaan ay yidhaahdaan waa inay intaa noqotaa saddex dhundhun dhundhunkana waa garanaysa saddex saa laysu daba dhigay waa inay noqotaa marka haddii qofku sutra uu leeyahay isagay sutradiisa layska ilaalinaya haddii aanu lahaynna waxaa laga fogaanayaa meesha uu ku sujuudayo welibana hadda dee waxaa sii caddaynaya safafkan hadduu isku taago inta safka iyo sujuuddiisa unbaa laga baydhaya waana la maraya wax dhiba male masaladu xadiisku tilmaamaya waxay tahay inay xaaraan tahay qof tukanaya hortiisa in la maro hortiisa in la marana waa taynu sheegnay hadduu sutro leeyahay iyo haddaanu lahayn waayo qofka tukanaya ilaahay buu la faqaya in la jiirjiidhaana tashwiish iyo faqiddii uu faqayay bay saamaynaysaa ibnu xasm raxmat ullaahi calayh ijmaac buu ku soo naqlinayaa inay xaaraan tahay qof tukanaya hortiisa in la maro inay xaaraan tahay hadduu sutro leeyahay haba u dhowaata sutradaasi waa sida sunnadu tahay sutrada gadaasheeda haddaad marayso wax dhiba male dadka qaar waxaad arkaysaa markaad sutra samaysato ka taxarujaya inay ku hormaraan oo maantaba meel baadhbaadhaya qofkanuu ka istaagayna sutra u taalla marka mar hadday sutra u taallo sutrada dabadeeda way kuu bannaan tahay qofku inuu maro waayo sutrada waxaasaa loo dhiginaya haddaanay u oolinna waataynu nidhi culimmada qaar nawowi oo kale wuxuu leeyahy waa karaahiyo xaaraan ma ah waa la jiidhay culimmada qaarna waxay leeyihiin maya xadka ayaa la ilaalinaya intuu ku sujuudaya ka fogow inta kalena iska mar an abi saciidin alkhudriyi radia allahu tacaala canhu qaala wuxuu samictu waxaan maqlay rasuul اllahi sal allahu alayh wasalam yaquulu isagoo leh idaa sallaa hadduu tukado axadukum midkiin ilaa shayin shay hadduu u tukado xaggiis shaygaasoo yasturuhu ka asturaya min annaasi dadka sutra hadduu ku tukado xaggeeda fa araada uu doono axadun qof an yajtaaza inuu gudbo oo maro bayna yadayhi hortiisa falyadfachu ha celiyo fain abaa hadduu diido joogsan waayo falyuqaatilhu ha la dagaalamo fa inamaa huwa shaytaan in kalaba maahe waa shaytaan oo waa qof qofka salaadiisa fasaahaadinaya sida shaydaankuba salaada u fasaahadiyey shayaanulinsi wey xadiidkan wuxuu tilmaamayaa qofka sutrada samaystay waana sida xadiidku tilmaamay ilaa shayin yasturuhu min annaas sutra markuu samaysto ee cidi ay doontay isaga sutradiisa inay dhex marto xukumka aynu soo sheegnay muxuu ahaa in la maraa inay xaaraan tahay ijmaacna waa lagu soo naqliyey taa laakiin qofka laftiisa waxa u yaalla inuu celiyo inuu dafciyo falyadfacu dafcigaasina kow waxa ka ah markuu soo socdo qacanta inaad taagto stob waa joogsan wey hadduu joogsan waayo u bannayn maysida qacantaada adkaynaysa dabeedna isna wuxuu isku dayaya qacantii inuu celiyo adiguna dib baad u celinaysaa falyadfacu fain abaa falyuqaatilhuna waa bilatii hiya ashal inaad tallaabo hore u qaaddo aad garabka yaa ku joojiso ama qacantii aad adkayso haddaad xoog leedahay ama aad si tartiiba aad dib ugu celiso haddaad awoodayso aanu kaa awood weynayn laakiin loogama jeeda falyuqaatilu inaad fayr ku misto iyadu meesha kuma jirto inta lagu ogolyahay haddaad samaysaba oo isagoo ordaya intaad gacanta u dhigtay waxa weeye gacantii uu ku dhacayoo sidaaba uu ku dhintay ama wax ku gaadheen hadul wey waxba laguguma le waxba laguguma le laakiin haddaad ka badbadiso waa lagugu yeelanaya wixii gaadhaan in la celiyaa ma waajibba xadiisku amar buu sheegay falyadfachu celi bale waa amar waxa weeye daahiriyadu waxay idhaahdeen waa waajib wey laakiin jamaahiiru ahlilcilm oo afarta madhaboodii waxay leeyihiin waajib maahe waa sunna wey waa sunne wacan cabdilaahi bni cabaasin radia allahu tacaala canhuma qaala wuxuu aqbaltu waxaan soo qaabilay raakiban xaalaan ahay mid fuushan calaa ximaarin dameer calaa ximaarin dameer ataan indhadiga marka ximaar lab iyo dhadig labadaba waa loo isticmaala lidakari wluna ataaninna waa ta dhadig wey wa ana aniguna yowmaydin maalinkaas yacnii xilligaas qad naahastu aan ku dhowaaday alixtilaama qaangaadh aan ku dhowaaday wa rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalam rasuulkii allana yusalli uu tujinaya binnaasi dadka ilaa biminan meesha minan la yidhaahdo uu ku tujinayo ilaa gayri jidaarin gidaar waxaan ahayna uu nabigu calayhi salaatu wasalaam uu u tukanay yacni bilaa sutro famarartu waxaan soo maray bayna yaday bacdi safi safka qaarkii hortiisaan soo maray safkaasina sida riwaayo kale caddaynayso bukhaari ku timi waa asafu lwal waa safkii hore wey ee nebiga iyo jamca u dhexeeyey fanaaltu waan soo degay oo dameertii baan ka soo degay fa arsaltu waxaan sii daayey alataana dameertii tartacu xaalay tahay mid daaqaysa wa dakhaltu ay daaq tegaysa wa dakhaltu waxaan galay fi safi safkii baan galay falam yunkir daalika taa iguma diidin calaya korkayga axadun axadna iguma diidin oo iguma inkirin xadiidkan wuxuu inoo tilmaamayaa awala ilaa gayri jidaar gidaar waxaan ahayn buu nebigu u tukaday calayhi salaatu wasalaam imaamu shaafici wuxuu ku macneeyey sutra la'aan buu u tukaday sidaa awgeed axaadiista inaa amraysa sutra in loo tukado ee waajibka laga fahmayo xadiidkana lagu macnaynayaa in laga tegi karo oo ay sunno tahay ilaa hayri jidaar ay ilaa hayri sutra sutra la'aan waayo sida badan gidaarka iyo tiirka iyo waxyaabaha la midkaabaa sutra laga dhiganaya marka waxaa looga jeedaa buu yidhi sutra nabigu uma tukan calayhi salaatu wasalaam culimmada qaarna waxay yidhaahdeen waxaa looga jeedaa ilaa sutratin hayri jidaar waana sida imaamu albukhaari baabaysanay sutrada imaamku dadka ka dambeeya sutray u tahay oo uu u wato nebigu calayhi salaatu wasalaam sutra inuu u tukanayay isla xadiidkaas oo waxay leeyihiin gidaar baa la diiday nafyu lakhas yastalzimu wujuuda alacam kii gaarka ahaa baa la diiday sutro gidaara baa la diiday laakiin sutradii kale inay jirtaa la fahmaya wa ilaa haddaanay sutraba jirin dee gidaan waxba lama sheegay sidaasay yidhaahdeen laakiin waxaaba waxaa isku fuuqsaday riwaayat lbazaar baa caddaysay sida imaamu shaaficina xoojisay wanabiyu sala allahu alayhi wasalam yusalli lmaktuubata lishayin laysa yasturu nabigu calayhi salaatu wasalaam faralkuu tukanaye iyadoo shay asturaa meesha aanu jirin lishayin yastur waa la diiday wax sutraaya aanay jirin marka sidaasaa raajixa xadiiskaasina waa xoojinaya masaladuu tilmaamaya waxay tahay axaadiista qaar waxaa ku yimi saxiixu muslim salaadda waxaa goynaya haddii uu ku soo hormaro alkalbu walximaaru alkalbu اlaswad wاlximaaru wاlmar'atu qof dumara oo qaangaada iyo ay madow iyo dameer saddexdaasi haddii ay ku soo hormaraan salaadda waa goynaya yaqacu salaa yani salaaddii waa buraysa marka sidaa waxaa qaatay waxa weeye bacdu ahli اlcilmi ayaa qowlkaa qaatay saddexduba inay salaada goynayaan sida xasanulbasri oo kale imaamu axmed iyo isxaaq ibnu raahuuya waxay dhaahdeen ayga madow oo keliya ayaa hadduu ku soo hormaro adoo tukanaya salaadaada burinay laakiin gabadha iyo dameerku burin maayaan jumhuurtuna waxay leeyihiin saddexda midna salaadda waxba yeeli maayo waxyaabahay daliishanayaanna waxaa ka mida ah xadiidkan oo waxa weeye dameertii sufuufta qaar ayay soo hormartay salaadiina soo celiya lama odhan sidaa jumhuurtu qabaanna yaqdacu asalaata xadiiska muslim waxay ku macnaynayaan yacni yaqdacu lkhushuuca iyo wixii la mida qofku inuu khushuuco ayuu saamaynaya laakiin salaadda goyn maayo burinna maayo waana sida jamaahiiru ahlicilmi ay ku tageen culimada qaarna waa mansuukh bay yidhaahdeen xadiiskan iyo axaadiista la midkaa baa lagu nasakhaya waxaa kaloo xadiidka laga faa'iidaysanaya sutratu limaami sutratun liman khalfa imaamku mar hadduu sutro leeyahay dadka ku daba tukanaya sutro laga dooni maayo sidaa awgeed qofkii u baahda sufuuftaa dhexdooda inuu maro laga celin maayo hadduu doonayo saf inuu buuxiyo iyo hadduu doonayo koonaha kale inuu u gudbo iyo xaajo kale hadduu leeyahay sufuufta inuu dhex maraa wax dhiban male meesha la ilaalinayaa waa imaamka iyo sutradiis in la dhex maro ayaa layska ilaalinaya wa can caaishata radia allaahu tacaala canha masaladaana sutratu limaami sutratun liman khalfah ibnu xasm baa ijmac ku soo naqliyey ibnu cabdilbar qaraafi culimmadaasoo dhan waxay dhahan waa ijmaac wey sutradu inay ka imaamka tahay dadka dambe aanay saarnayn wa can caaishata radia allaahu tacaala canha qaalat waxay tidhi kuntu waxaan ahaa anaamu mid seexata bayna yaday rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka alle hortiisa walxaal rijlaaya iyadoo labadayda lugood fii qiblatihi nebiga qibladiisa ay ku sugan tahay yacnii xaggii qibladiisa xigtay ee uu sujuudayy faidaa sajada markuu doono inuu sujuudo hamazanii waa i gujinay oo uu dareensiinaya lugaha hallaaba waa sujuudayahay faqabadtu waan laabay rijlaya labadayda lugood faidaa qaama markuu istaago basatuhumaa waa kala fidinay waalbuyuutu guryuhu yowmaidin maalinkaas laysa fiiha masaabiix faynuyusiya may lahayn xadiidkan dhowr masaleaynu ka faa'idaysanaynaa masalada koowaad caaisha radia allahu tacaala canha way hurud qof hurda inaad ku daba tukanayso wax dhiba ma leh culimmada qaar waxay idhahdeen waa karaahiyo waxaa laga yaabaa inuu ku mashquuliyo waxaa weeye lagu daba tukan maayo xaal masalada labaad xadiis baana ku yimi sunanta ku yimi laa tusalluu khalfa annaa'imi wala almutaxaddi mid hurda iyo mid sheekaynaya ha ku daba tukanina oo sutra ha ka dhiganina xadiiskaasi laakiin waa daciif xadiiskana saxiixa nebigu iyadoo jiifta ayuu ku daba tukanayay iyaduna hortiisay jiifta masalada labaad in gabadh hortaada jiifta aad ku daba tukan karto waxa weeye iyaduna inay bannaan tahay oo wax dhiba lahayn gabadh markaynu ka hadlaynana de waa gabadhuna aad qol isugu soo gelaysaan ama maxram ha noqoto walaashaay hooyadaay oo kale ama xaaskaaga ha noqoto nabiga xaaskiisa yahay eh, inaanay wax dhiba lahay imaamu maalik iyo imaamu shaaficiya baa laga wariyey inay karaahiya tahay waayo qofkii way mashquulinaysa waxaa laga yaabaa inuu ku mashquulo taana xadiidkana ka jawaabaya waxaa kaloo xadiidku tilmaamaya nabigu calayhi salaatu wasalaam salaaddii isagoo ku jira ayuu caaisha radia allaahu tacaala canha gujinay caaishana waa gabadh ajnabiyada marka ajnabiyad laga hadlayo masaladan waa gabadha aan maxrabka ahayn xaaskaagu waa ajnabiyadu xanafiyadu waxay u daliishadeen inaanay weysadu jabay waayo nebigu salaadii buu tukanayey marba caasho waxa weeye lugihii fidsatay qolkuna waa madow waana cidhiidi mar walba nebigu calayhi salaatu wasalaam lugtuu gujinay marka dee haddii ila salaatuleyl buu tukanayey hadduu mar ku soo beegmay meel mara saaran tahay waxaa dhici karta meel bilaa mara ah inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam xilliyada qaarkood taabanayey salaadiisana waa sii wadanayey marka xanafiyadu waxay leeyihiin waxay daliil u tahay gabadhu inaanay weysada jabinayn warkooduna waa cadiyay sooma xadiiskanay daliishanayeen salaaddiina waa ku jira kamana bixin shaaficiyadu waxay leeyihiin gabadh la taabtay mar walba weysadu way jabaysa oo xadiiskan maxaa kaga jawaabaysa dee sidaa la filayo qofka hurdaam waxbuu huwaya waxbuu huway uu dadanya markaa maraa ka xigtay hadduu toos jirkeeda u taaban lahaa nabigu waa ka weysaysanna salaadana waa ka bixi shaaficiyaduna halkaasay ka bixi yaa inoo soo hadhay madaahibtii maalikiyadii iyo iyo xanaabiladii iyagu waxay idhaahdeen waxay daliil u tahay gabadha haddii aan shahwo loo taaban iyo dareen inaanay weysadu jabayn waayo nabigu salaatuleyl buu tukanay lagama filanay inuu u taabanayo dareen sooma cadda uma taabanay lugaha iga laabu u taabanay salaadna waa ku jira marka haddii dareen aanu jirin oo gabadha sidaa laysu taabto waysadu jabi mayso laakiin shahwo iyo dareen haddaad u taabatana waysadu way jabaysa marka xanafiyadu dacal bay taagay xaal laba ma jabisabayna qaar fuqahadooda ka midi waxay idhaahday maryaha isu dhigtaanoo jirkoodu iswada taabto markaasay waysadu jabaysa laakiin waa iska mubaalago yacni gabadhu waysada ma jabaysay leeyihin shaaficiyaduna waa cagsi haddaad taabato adiga iyo iyada labaduba waysadu way jabaysa xataa idinkaan isu qastin labada jirhba hadduu istaabtaba iltiqaa'u basharatay rajulin dakarin wa untha inay istaabtaan bay ku jabaysa iyaguna dacalka kala taagay marka dhexdhexaadku waa sidaas weeye adiladuna waa isku khilaafsan tahay laakiin marka la ysu geeyo masalada shahwada jumhuurtu maxay noqonayaan xanafiyada iyo xanaabilada iyo maalikiyada xaaladda shahwada maxay odhanayaan ma jabaysaa mise jabi mayso ya jabi mayso xanafiyadu waxay qabaan marnaba jabi mayso ma shahwaan shahwaanidhi markaanay shahwo ahayn baan ka wada markaanay shahwo ahayn xanafiyadii iyo maalikiyadii iyo xanaabiladii jumhuurtii waxay isu raaceen maxay inaanay jabay shaaficiyada baa markaa soo hadhay oo odhanaya hadday xitaa bilaa shahwo tahay way jabaysa marka xaaladaasoo kale ixtiyaadku waxau yahay in layska weysaysanayo baabun jaamicun wuxuu jamcinayaa mawaadiic kala duwan oo salaada ku saabsan عن abi qataadata بن ribciyi الأنصاري رضي الله tacaala عنه قال wuxuu uhi qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam idaa dakhala markuu soo gala axadukum midkiin almasjida masjidka falaa yajlis yaanu fadhiisan xataa yusalliya ilaa uu ka tukanayo rakcatayni laba ragcadood xadiidkan waxaa la diiday qofku hadduu masjidka soo galo inuu fadhiisto ilaa haddii faral ku beegan yahayna isagaa kaga filan hadduu raatibada ka dhigtana iyadaa ku filan hadduu duxada ka dhigtana iyadaa ku filan laakiin haddii uu u soo galay darsi inuu dhegaysto waa inaanu fadhiisan ilaa uu tukado labadaa sunna ee taxiyatulmasjidka la yidhahdo masjidkaa la sharfayaa waa axabu lbiqaaci ila allah sida nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam sidaa awgeed sharfidiisa waxaa ka mid a ah inaadan sida guriga inta laysaga galo laysaga fadhiisto iyo maqaaxiyaha masjidka inta la soo galo inaan layska fadhiisan xadiidkani waa nahi fadhiga la diiday xadiid kalena waa falyusalli waa amar marka culimmada qaar waxay ka qaateen inay waajib tahay laakiin jumhuurtu waxay ku tageen afarta madhabood inay sunno tahay waayo ninkii nabiga weydiiyey calayhi salaatu wasalaam shantan salaadood waxaan ahayn ma lagu leeyahay hal calaya hayruha nabigu wuxuu hi maya ilaa an tatawac wixii adigu aad ku sunnaysata mooyaane iyo xadiid kalena waa deliishadeen marka waa sunnatun muakada sunnatun mu'akkada waana mar kastoo la soo galo haddaad baxdo aad soo gasho waad soo celinaysa laakiin waxaynu kala qaadaynaa bixitaanka rasmiga ah iyo bixitaanka joogitaanka ka dhigan masjidkii baad fadhidaa telefoon emergensiya baa soo dhacay inta badan galaaska markaan dhigayo jaamacadday waxaan idhaahdaa telefoonku hadduu yahay labadii waalid la bax laakiin cid kale lama ogola waxa weeye telefoon mar walba la qabsano dibadda loola baxay marka telefoon baa kugu soo dhacay dibaddaaduu la baxay ku talagalkaagu waa maxay inaad soo noqoto telefoonka xitaa hadduu saacad qaato oo masjidka dibaddiisa aad joogto oo aad ku tala gashantay inaad soo noqoto oo laga yaabo cimaamadaada iyo alaabtaada inay taallo waxba soo celinays haddaad soo celisana waa ziyaadatu khayr wey ama xaajo yar baad u soo baxday si dhow aad u soo noqonayso waxba la soo celcelin maayo laakiin hadduu qofku danihiisa u baxo iska qado tegey iska casho tegay hawlo suuqu u baxay kaasi markuu soo noqdo waa inuu soo celiya qofku markuu masjidka soo gala hadduu fadhiisto miyay dhaafta mise wuu kacay xadiisku wuxuu leeyahy falaa yajlis yaan u fadhiisan uu fadhiista ma jabta soo loo kacaya way jabta xadiis kale a inoo tilmaamaya nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu khudbadaynaya ninkii masjidka soo galay muxuu ku yidhi markuu fadhiistay asallayd maya buui qum fasalli buui taxiitulmasjidkii tuk uu fadhiistay uu istaag laakiin waxay culimmadu leeyihin haddii fadhigu dheeraado waxaa weeye wakhtigeedii waa dhaaf laakiin hadduu dhow yahay waa kacaya waa tukanaya can zayd bni arqam radia allahu tacaala canh qaala wuxuu uhi kunnaa waxaanu ahay natakalamu kuwa hadla fii salaati salaada dhexdeeda yukalimu rajul ninku waa la hadlaya saaxibahu saaxiibkii riwaayadka qaar waxaa ku yimi bixaajatihi dantiis war hawshii ma dhammays wixii hawshaa ah, hawshii noocaa ka war dan buu kala hadlay maa hadal iska furan ma walxaal huwa ilaa janbihi isagoo dhinaciisaa fi salaati salaad xataa nasalat illah ay soo degtay waquumuu isu taaga lilaahi alle markaad tukanaysaan qaanitiina xaal aatihiin kuwa aamusan alqunuud qaala wuxuu ihi fa umirnaa waxaa nala amray bisukuuti inaanu aamusno wa nuhiinaa waxaa naloo diiday can ilkalaami inaanu hadalno ayaa naloo diiday marka wanuhiinaa can ilkalaam bukhaariga kuma jirto qaanitiin alqunuud nusuusta wuxuu ugu yimi macaani kala duwan waxaa ka mida tuulu lqiyaam xadiidkii muslim nabiga waxaa la weydiiyey ayu salaati afdal salaadee ugu fadli badan wuxuu hi nabigu tuulu lqunuud salaada qiyaamkeeda la dheereeyey qiyaamkuna da iska dheeraan maayo qiraa'u la dheeraanay waxaa kaloo macaanida qunuudka ka mida qunuudkan ducada ee samic allahu liman xamida dabadii lagu ducaysto kaasina waa qunuud axaadiista waa ugiy waxaa kaloo qunuud la yidhaahdaa waxa weeye assukuutu maca alkhushuuc yadana qunuut baa la yidhahda waana ta halkan looga jeedo in la aamuso maca alkhushuuci waataciim iyo wixii la mida meesha looga jeedana waa kaas wey xadiidku wuxuu daliil u yahay in waxa weeye salaada dhexdeeda in lagu hadlaa lilcaamidi kii u barheerhay xaaraan inay tahay salaadana ay burinayso salaaduna ay ku burayso hadduu ilowsan yahayna waa laga cafinaya walow shaaficiyadu leeyihiin hadduu hadalku bato isagoo is-ilowsan hadal badan uu ku hadlo salaaddu ay burayso waayo taasi waa naadir inuu hadal badan shubo walibana uu leeyahay waan ilowsana wanaadiru laa xukmana culimada qaar baa kala qaadaya waxaa kaloo laga soo reebayaa ida kaana alkalaamu limaslaxati salaa hadduu u hadlo salaadda danteed oo waxa weeye haddii subxaan allah waxba anfici weydo inuu caadi u hadli karo isagoo salaadda ilaalinaya sidii imaan ku dhacday magaaladeennan waxa weeye intuu sahwiyey baa layidhi subxaan allah dabadna wuu fadhiista subxaan allah baa layihi wuu istaagay subxaan allah baa layihi uu rukuucay subxaana allah markay dabada u qabteen buu soo jeesta wuxu uhi maxaa leedii maxaa leedi marka xaaladaas kale haddaad dareento in la dawakay toos baad ugu sheegaysaa waxaad leedahay fadhiiso ama istaag ama sujuud waa kalaamun limaslaxati salaa salaadii buu danwey marka wax dhiba male wax dhiba waxa weeye hadday limaslaxatiha tahay mushkilad male can cabdilaahi bni cumara wa abi hurayrata radia allahu tacala canhu can inabiyi sala allahu alayh wasalam annahu qaal ida ishtadda alxaru kulku hadduu darnaado faabriduu qaboojiya bisalaati salaada yacnii salaaddii duhur waayo riwaayaadka qaar waxaa ku yimi abriduu biduhri faina shiddat alxari min fayxi jahannam marka haddee salaadaha waxaa ugu kulul inta badan salaadda duhur in iyada xoogaa dib loo dhigo fa abriduu dib u dhiga wakhtigoo qaboojiya bisalaati salaaddii fa inna shiddata alxarri kulka darnaantiisu min fayxi jahannam jahannama hanfigeeda ayuu ka mid yahay yacnii kulaylka ka soo baxaya ayuu waxa weeye ka mid yahay xadiidkan wuxuu inoo tilmaamayaa salaadii duhur asalku wuxuu ahaa marka wakhtigeedu soo galo fii awali waqtiha inay ugu fadli badan tahay waa taynu soo maray laakiin in dib loo dhigo si dadku wakhti ka qabow ka degan ay u khushuucaan dhulku u qabow yahay u degan yahay ayaa loo jiday marka salaadii hadda waxaa kala duwanaaday wakhtigeedii fadliga badnaa waa in la qadimo sooma waa wakhtigeedii haddii la qadimana salaadii kulkiibaa waxa uu waxyeelaya khushuucdii halkaana qaacido fiqiyo weyn baa ku sugan waxa salaada ku guda jira iyo waxa dibadda ka ah ee salaadda la xidhiidha keebaa mudan waxa mudan waxa salaada ku guda jira fadiilat alcibaada almutacalliqati bidaatiha awlaa min almutacalliqati laa bidaatiha bal biwaqtiha aw bimakaaniha haddii la ysku qabto salaadii waxa weeye meeshanaa fadli badan laakiin khushuucdii baa wax noqonaysa ama xilliganaa fadli badan laakiin khushuucdii baa wax noqonaysa xilliga iyo wakhtigu salaadda waa ka baxsany laakiin khushuucdu salaadda lafteedii waa salaadda lafteedii marka iyadaa mudnaanta la siinayaa waa adilada qaacidada loo deliishanayo wa can anas ibni maalikin radia allahu tacaala canh qaala wuxuu uhi qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam man nasiya kii ilaawi salaatan salaad falyusallihaa ha tukado idaa dakaraha markuu xasuusto walaa kafaarata laha kafaara gudna ma leh ilaa daalika kaa mooyaane wowdan shiikhaa iska leh cabdulqani almaqdisi muslim wowdaasi kuma sugnaa laa kafaarata laha kafaaro ma leh ilaa daalika in tukada mooyaane ya xadiis baan ka boodi ya ma laysku waafaqsan yihi can anas waa kaan wada de ya xadiiskan aye waay kaa waynu ka soo baxnay ee waataan idhi nuskhada muctamadkaee ugu xoogga badan alfaryaabi ee raggii mucaasiriinta kitaabka sharxayna ictimaadeen taasaan aniguna ku socdaa markaa wixii ka baydhsan tanay usoo noqonay markaasaan u wadaa loo wadaya lakiin haddaan xadiis ka boodo way qabanaysaa insha allahu tacaala can anas ibni maalikin radia allahu tacaala canh qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam waayo nun sawkda waa kala duwan yihin farqi baa jira ikhtilaaf baa jira marka saasaynu u ictimaadnay hal nuskho oo dhowr iyo toban makhduudo loo noqday oo lagu taxqiijiyey man nasiya kii ilaa wasalaatan salaad falyusalihaa ha idaa dakaraha markuu xasuusto walaa kafaarata laha kafaara gudna male ilaa dalika arrinkaa mooyaane wa salaata lidikrii wa salaata salaada oog riwaayadka qaar waxaa ku yimi liqowlihi tacaala waa qowlkii alla uu yidhi wa aqimi salaata salaada u og lidikri xasuusashada aad i xasuusatay darteed yacni markaad i xasuusato salaaddii tuko ama lidikrii litadkuranii fiiha salaadda waxaad u oogtaa si aad ii xusto waladikrullaahi akbar ina salaata tanhaa can alfaxshaai wlmunkar wala dikru llaahi akbar marka waxyaabaha salaadda ku guda jiray ka mid in ilahay lagu xusay walimuslim waxaa ku sugnaaday man nasiya kii ilaawa salaatan salaad aw naama canha ama ka seexda ee hurda la tagto fa kafaaratuha kafaara gudkeedu an yusalliyaha inuu tukado idaa dakaraha markuu xasuusto xadiiskan wuxuu ka hadlayaa haddii salaaddii aad ilowdo waynu soo marnay iyadoo la salaaddii casar nabigu wuxuu tukaday maqhribkiibuu tukaday wuu ilaawey nabigu calayhi salaau wasalaam ama hadday hurda la tagto wuxuu tukanayaa markuu xasuusto ama uu tooso si deg dega inta uu weysaysanayo iyo wixii laga maarmi waayo laakiin waa inuu markaa tukadaa dadka qaar waxay aaminsan yihin salaaddaa salaaddeeda inuu ku daba qabanayo duhur buu ilaaway cishihii buu xasuustay inuu duhurka kale markuu tukanaya ku daba qabto sax ma xadiisku muxuu sheegaya idaa dakara wakhtigeeduna waa wakhtigaa la xasuustay ee kii badheer uga tegay salaadda aan ilowsanayn shaydaan duufsaday muxuu samaynaya waxay leeyihiin shaaficiyada iyo culimo kale waa min baabi awlaa kii macduurka ahaa haddii la yidhi soo celi kii u badheedhayna waa min baabi awla u ka sii muday uu ka sii muday culimo badanoo kalena waxay leeyihiin meeshan waxaa laga fahmayaa kii ilaaway iyo kii ka seexdee macduurka ahaabaa qallaynaya laakiin kii u badheedhay haddii la yidhaahdo uu qallaynaya kuwii macduurka ahaa buu la mid noqday marka isaga xaalkiisu waa ka weyn rabbulcaalamiin bay u taallaa maaha inay u fududaynayaan markaa ma qallaynaya bay leeyiin isagu xaalkiisuna waa ka weeya inuu qalleeyo ilaahay buu toobad keenayaa toobaddaana in laga aqbalaya ilaahay baa og waa ninka barheer uga tegi khilaafkuna aad buu u xoog badany adillo badanna waa la ysu marka anigu laakiin waxaa ku soo dhoweeya in badanna aan fatwoonay culimmada qaarna ay sheegeen haddii waxa weeye wayna dhacdaayo dee in badanna waa lay weydiiyey nin baa ku imanaya wuxuu odhanaya waxa weeye sidaan u qaangaadhay maan tukani salaadana konton jir baa ku bilaab ama lixdan jir baa ku bilaab intaasoo sano labaatan sano afartan sano food maan dhigay salaaduna waajib bay igu ahay markaa dee haddii la yidhaahdo soo qalle konton sano salaaddu gabadhii caadada lahayd baa la yidhi lixdii cishayaanay soo qallay soo saama waynu soo marra konton salo soo qallee haddii la yidhahdo kaasoo kale waxaa ku filan haddii salawaadku ay bataan ama intay tahay uu garan waayo ama uu yidhaahdo sanadna waa tukanaya sanadna waa ka tegaya ama uu yidhaahdo salaadda subax weligay ma tukan kuwa kalena waa tukanaya kuwaasoo dhan waxaanu leenahay ilaahay baad u toobadkeenaysaa kow laba sunnayaashaad badsanaysaa waayo sunnuhu maalinta qiyaame haddii xisaabiba ka timaado towbaddaasi socon weydo deymahaasi kugu soo baxaan sunnihii badnaa baa buuxinaya insha allahu tacaala laakiin dhib baa ka dhalanaya waxa weeye waan arkay dad leh soddon sanaan salaadii ka tegey muddo hadda toban sano ka badan duhurka duhur baan daba dhiga casarka casar baan daba dhiga maalin walba toban baan tukada laba duhura laba casara laba cishaa waxaan leenahay taasi insha allahu tacaala kalifaad ma aha وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان waaha يصلي mid la tukada mca rasuuli الlahi salى الlahu عalayh wasalam cishaء alaakhirati salaada cishe dambe waa teenna wey maqhribka cishaء alulaa baa la yidhahda uma yarjicu waa u laabanaya tilka salaati salaaddaa cishee uu nabiga la soo tukaday xadiidkani masaa'il muhimu tilmaamaya waxaa ka mida ninkii faralka tukanayay nin sunno tukanaya inuu ku xidhan karo masaladaana horeynuu soo sheegay ma xasuustaan xadiiskan ku soo xadiis baynu ku macnay inamaa jucila alimaamu liyu'tama bihi in lagu daydo xataa niyada ma lagaga dayanay jumhuurtu waxay leeyihiin haa shaaficiyaduna waxay idhaahdeen maya rukuucda iyo sujuudda inta muuqanaysaa lagaga dayanay maxaa ka dhalanaya isagoo faral xidhay inaad sunno ku daba xidhanayso isagoo sunno xidhay inaad faral ku daba tukanayso jamacii la tukanayay mucaad markuu salaada cishe soo celinayay isaga sunnayuu ahay iyagana maxay u tahay faral bay u tahay marka masaladaasi inay bannaan tahay ayay daliil u tahay waxaa kaloo xadiiskan uu daliil u yahay icaadatu salaa salaadda in la soo celin karo inay bannaan tahay imaamu shaafici waxa uu ihi way bannaan tahay salaadii in la soo celiyo laakiin hal mar maanta iskaga celcelin maysa mar labaad waa lagu ogoliyey ujeeddo saxiixa haddii la helo yacni sabab aad u soo celinaysa hadday jirto tusaale ahaan waxaa weeye keligaabaad tukatay jamac baad u timi dee jamacii macnuu kuusoo kordhinay waad la tukanaysa ama keligaa jamac baad la tukatay laakiin jamacii markaad ka baxday baad aragtay nin keligii doonaya inuu tukado ninkii baad doonaysaa inaad jamac uga dhigto salaada waa sabab iyo wixii lamida imaamu shaafici sidaasuu qabaa abu xaniifa wuxuu leeyahay duhur iyo cisho unbaa la soo celiyay waayo casar haddaad soo celisa casarka labaad waa sunne casar dabadii sunno miyaa la tukadaa waa maya salaad subaxna lama soo celiyo waayo subaxii markaad tukato salaad subax dabadeed sunno lama tukado salaadaa dambana waa sunne labadaa la soo celin maayo mahribna lama soo celiyabu waayo mahribku waa witrigii maalinta weyn haddaad soo celisana misay noqonaysa saddex saddex oge waa lix wey laakiin duhur iyo cisho keliya la soo celinayaa imaamu maaligna wuxuu leeyahay qofku haddii uu keligii tukado jamacniman buu usoo celinaya jamac ayuu u soo celinaya markuu keligii tukado marka imaamu maalig waxaa bushinaya waxaa bushinaya xadiidkan aynu hayno mucaad ibnu jabal nabiguu la tukaday soo jamc kumuu tukan jamc buu ku tukaday haddana cishihii waa soo celiyey cishihii waa soo celiyey qolada xanafiyadana waxaa bushinaya nebigu intuu salaadii casar tukaday ayaa markuu ka baxay buu arkay nin keligii tukanaya nabigu wuxuu uhi man yatasadaqu calaa haada war ninkayaa ku sadaqadaysanaya yacni jamaca u canmaraya waana bacd alcasr markaa ninkii la jamacsanayay dee waa tukaday waxaa la mida salaada subax xadiis baa ku yimi labadii nina intay ku soo tukadeen guryahooda iyo meelahooda masjidka nebiga yimi salaadii subax ee nebigu markuu salaadii subax arkay iyagoo halkaa fadhiya wuxuu maxaad noola tukan weydeen waanu soo tukannay bay yidhaahdeen idinkaanu idin sugayna nebigu wuxuu yidhi haddaad soo tukataan masjid jamac laga tukanaya aad timaadaan la tukada sunna idiin noqonaysa marka wuxuu nabigu xilligaa yidhi salaadii subax marka qowlka imaamu shaafici ayaa waxa weeye xoog badan laakiin markuu soo celinaya muxuu niyoonaya ma sunnu niyoonaya mise faral ya sunna ma jiro wax la ydhaha sunna la yidhahda ma jiro iyadaa sunno ah laakiin culimmadu waxay yidhaahdeen wuxuu niyoonayaa faral buu niyoonaya qaarna waxay yidhaahdeen wuxuu niyoonayaa duhur bas faral iyo sunno odhan maayo yacni waa cishe cishihii ku celinaya waa duhur waa duhur labaad laakiin sunno iyo faral iyo baddaa geli maayo laakiin u geli maayo salaad duhur markuu cisho tujinaya dee cishuu tujinaya markaa afar sunnaha baan tukanaya ciilo u geli mayso muxuu u gelayaa qofku cishuu u gelaya cishuu u gelaya laakiin ajarkaa sunnaah ajarka ayaa sunnaa marka waxaa la niyoonayaa magacii cishaa tukatay oo sida hadda masaajidadeenna ka dhacda masjid baa qadimaya dabadeedna markaad ku tukato masjidkaas baa waxaad tegaysaa masjid kaloo aan laga tukan oo aad cashar ku leedahay masjidkii baad soo gashay dee haddana waad tukanaysaa salaada waad soo celinaysaa waad tukanaysaa laakiin magaceedii un ayaad niyoonaysaa can anas ibni maalikin radia allahu tacaala canh qaala wuxuu uhi kunaa waxaanu ahay nusalli kuwa la tukada maca rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam fii shiddati alxarri kulku markuu daran yahay faidaa lam yastatic haddaanu awoodin axadunaa midkaayo an yumakkina inuu dhigo oo makansiiyo ka bogto jabhatahu fooddiis min alardi dhulka basada waa fidinaya waxba ka bogdo waa saxanahay anigu dee maan dhaafine kitaabkiinaa dhaafay faidaa lam yastatic haddaan u awoodin axadunaa midkaayo an yumakina jabhatahu min alard basata waa fidinayay awbahu maradiis fasajada calayhi waa ku sujuudi xadiidka masale muhima ku sugan intaynaan u gelin saxaabadu waxay leeyihin nebigaanu la tukanayna jamaca marka kulka darani uu jiray dhulkuna kululya ciid bay ku tukanaya marka dhulkiina de waa kulayn roogagan iyo harhkan iyo waxaa lama haysan dabadeedna waxay yidhaahdeen midkaaya hadduu awoodi waayo inuu si fiican u sujuudo fooda si fiican dhulka ugu hayo marada uu xidhan yahay ayuu isaga dhigay basata taawbaahu maradiis fa sajada calayhi ku sujuuday marka masalada ku sugani waxay tahay kow waxa weeye qofku inuu markuu sujuudayo si toosa dhulka ugu sujuudo oo aanu wax iska xejin dhulka toos ugu sujuudo oo aanu isku kallifin inuu maro iyo wax isaga dhigo ou caadi u sujuudo hadduu dhigta cimaamadiisa ku sujuudaya dhulkii unbay ka midtah roog haddii la dhigo dhulkiibay ka midta sijaayad haddaad dhigato waa dhulkii mushkilad male laakiin waxa weeye inuu isku taxallujiyo inuu wax iska xejiya dhulka ta la sheegaya wat asalku waa inuu meesha caadigaa ah sideeda ugu sujuudo asalku waa sidaas inuu asalku sidaa yahay maxaa ina tusaya dee waxa la sheegay maradooda waxay isticmaalayeen maxay markay xaaladdu kulushahay xaaladdu markay caadi tahayna toos bay u sujuuday soo intaa lama fahmi intaa waa la ysku waafaqsay laakiin waxaa la ysku hayaa maradiisii la xidhiidhsanayd ma ku sujuuday tusaale ahaan gacantiisa inta ka laalaada ayuu ku sujuuday oo kulaylkuu iska xijinay ama cimaamadiisii ayuu qayb iska dhigaya iyo wixii la mida ama maradiisa dacalkeeda ayuu dhiganaya iyo wixii la mida maro la xidhiidha oo markuu istaaga uu la kacayo la dhaqdhaqaaqaysa ma ku sujuudaya mise ku sujuudi maayo jumhuurtu waxay leeyihin iyagoo xadiiskan daliishanaya wax dhiba male wax dhiba male shaaficiyaduna waxay leeyihiin salaadii waa buraysa hadduu badheedho waa ka kaca wey sababtu waa maxay meeshaa la socota hadduu ku sujuudo dhulkii kuma sujuudin waa mubaasharatu wajhihi alarda bay yidhahdeen marka hadduu halkaa la socota uu ku sujuudo qacantii iyo maradii la socotay buu ku sujuuday dhulkii kuma sujuudin wixii la socday ee uu la istaagay buu ku sujuuday laakiin meesha lagu sujuudaya waa inay kaa hadhaan xataa warqad ku soo raacaysa waa inaadan ku sujuudin warqad haddaad dhulka dhigto oo markaad ku sujuudda halkaa ku dhegaysaad la kacayso sax ma marka hadduu u bareero shay noocaasa inuu ku sujuudo salaadii waa buraysa laakiin xadiidkani masalada waa ku cadi waana sida jamaahiiru ahlilcilmi ay qabaan jumhuurtu ay qabaan sidaasaana raajixa laakiin in waxa weeye haddii loo baahdo sidaa la sameeyo haddii kalena ixtiyaadka laga qaato laakiin wax dhiba male ibnu qudaama wuxuu leeyahay waxa fiican buu leeyahy in waxaa weeye toos fooda loo dhiga dhulka oo wixii mutasilka aha laga fogaado hadda jumhuurtu ka mid yahay la soco lilkhuruuji min alkhilaaf waayo qaacidadu waa maxay alkhuruuju min alkhilaafi mustaxab shaaficiyada salaadeenna hadal gelinaysee iska daayo iska daaya wa can abi hurayrata radia allahu tacaala canh qaala qaala rasuulu llaahi sal allahu alayh wasalam laa yusaliyaanu ku tukan laa yusallii ku tukan maayo waa nafyi nahi baa looga jeeda saasaa la odhanaya laa yusallii ku tukan maayo waa diid axadukum midkiin fi thawbi lwaaxidi mara keliya haddii ya-da la xadfana sida riwaayaad kaloo saxiixaynka ka baxsan laa yusallii yaanuu ku tukan nahi bay noqonaysa macnuhuna uu isu tegayay mare keliya qofku yaanuu ku tukan laysa aan ahayn calaa caatiqihi qoortiisa minhu maradaa xaggeeda xaalay ka tahay shay-un shayna aanu saarnayn caatiq hadda waxaa looga jeedaa qoortiisa iyo garabka inta u dhaxaysa halkaas yaa la qaawin weeye intaas yaa la qaawin marada waxa laga saaro xadiikuna wuxuu tilmaamayaa nahyi buu tilmaamaya nawowi waxa uu leeyahay nahyigaasi waa tansiih xaaraan ma ah marka hadduu tukado isagoo surada xundhurta iyo jilbaha inta u dhaxaysay asturay oo tusaale ahaan macawistiisii ayuu waxa weeye laabta ku xidhay garbuhuna waa faydan yihiin wax dhiba male buud laakiin waa karaahiyo karaahiyo ayaa ku sugan lakiin salaadiisu waa ansaxaysa waana sida ay ku tageen imaamu maalik abu xaniifa shaaficiyada iyo jumhuuru salafi waalkhalaf imaamu axmed ibnu xambal baa xadiiskan qaatay wuxuu leeyahay salaaddu haddii ay faral tahay hadday faral tahay waa waajib garabka in wax la saaro waa waajib hadduu saari waayo laba riwaayuu leeyahy salaaddii waa buraysa iyo yasixu maca alifm waa ansaxaysa laakiin waajib buu ka tegi marka waa in lagu dadaalaa taasina waxay ku imanaysaa markuu qofku hal mara ku tukanayo inuu garabka wax ka mida uu saaro waay masaladana waa la fahmaan filay ayib maxaa garbaha loo dadayaa laba sababoodba waa la sheegay midi waxaa weeye kamaalu ziina yaa bani aadama ziinataku inaad waxa weeye mara aad dhexda ku xidhatay aad ku tukanayso oo garbuhu ku qaawan yihiin miyaad suuqa ugu soo baxaysa gurigaaga xitaa haddii lagugu booqdo dadka ugu iman maysid sidii nin tuwaal kilkilada hoosta ku xidhayo dee ilaahay lagu hor istaagi maayo marka ziinadii baa laga tegey in la wada asturo baa quruxda ku jirta taasi waa masalo masalada labaad maradan keliya uu hoosta ku xidha haddii garabka aanay wax ka hayn waxaa laga baqayaa inay furanto laakiin hadday halkan la xidhiidhanto dee halkan waa haynaysa taasina meesha waa ku jirta markaa masalaan idin weydiinaya markuu dee go'a hoosta ku xidhe garbaha qaawiyan warkeedu waa cadi hadduu shaadh ama kamiisya wixii la mida xidhan yahayna waa cadi laakiin ka waran markuu garan yaroo fiinaha xidhan yahay garbaha wax ma u saaran yihiin mise wax la sheegaa uma saarna ya waxa weeye dee waxbaa saaran laakiin waxaasi waa wax intee leh garankii caadiga ahayo fiinaduma isku mid baa isku mid ma marka xaggii quruxdii waxbaa ka dhiman garankii dee xidhnaa iyo kii fiinada ahaa isku mid maaha laakiin culimmada qaar waxay leeyihiin walyartadi walow bixablin bay yidhahdeen garabka yaanu qaawin wax ha saaro walow xadhig yarna u saaro waa culimmadii hore wey barigaa midhaa fiinaba may aqooni waxay dha hadduu xadhig yar saaro dhib male bay dhah dhib male وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وxuui من أكل kii cuna ثuuman tuun toonkii cuna أو baصلا ama baصل فalyactazilna ha naga dheeraado waliyactazil bukhaariya muslim waxaa ku yimi aw liyactazil ama ha ka dheeraado masjidanaa masjidkayagaa ha ka fogaado mar hadduu toon iyo basal soo cuno waliyaqcud ha fadhiista fii beytihi gurigiisa wa utiya nabiga waa loo keenay biqidrin digsi baa loo keenay fiihi wuu ku sugan yahay khadiraatun markaa khada waa la fatxin karaa waana la hoos dhigi karaa kha iyo daadkana wixii suuragalaba geli maxaa ka suuragala in la fatxiyo iyo in la hoos dhigo iyo in la godo iyo in la sukuudiyo afarta waa kugu bannaayey khadiraatin khudrado oo min buquuli khudaara waa caddaynu albuquul waa khudaartii wey waa wixii aan wixii cagaarnaa ee jirid aan lahayn geed weyn aan ahayn fa wajada waa helay lahaa yada riixan ur buu ka helay fasa'ala nabigu waa weydiiyey calayhi salaau wasalaam faukhbira waxaa loo sheegay bima fiiha waxaa ku guda sugan oo min albuquuli khudaara toon wixii la mida ah. faqaala wuxuu uhi nabigu qaribuuha u dhoweeye ilaa bacdi asxaabihi asxaabtiisa qaar ka mida ah, oo la fadhiyey xaafidkuna wuxuu ku sheegay ibnu xajar waa abu ayuub alansaari ninkaa la fadhiyey falamaa ra'aahu waa ninkii uu nabigu ku soo degey markuu madiine ee muddo uu martida u ahaa falamaa ra'aahu markuu arkay saxaabigaas kariha waa diiday aklaha cunideed oo dee hoosta wuxuu ka leeyahay nebi alla wixii aad diidday anu basaa ku cunay waxba ka siiya qaala wuxuu uhi nabigu kul cun fa innii anigu unaaji waxaan la faqaya man laa tunaaji cid aadan la faqay baan anigu la xadiidkan wuxuu tilmaamayaa qofka toon ama basal soo cuna masjidka inuu ka fogaanayo jamacana ka hadhayo iyadoo urtiisa laga ilaalinayo dadka jamaca ah iyo malaa'igta masjidka joogta inuu dhibo sida xadiiska dambe inoo tilmaamayo waxaana culimmadu uga qiyaas qaateen wax kasta oo waxa weeye la mida oo waxaa la mida qofka haddii afka xanuun kaga dhaco kale oo ur ay afkiisa ka soo baxayso xanuunka afka kaga yaallaa u keenay waxaa la mida inuu xidhan yahay maryo waxa weeye raa'ixadoodu aanay wanaagsanayn ama sharabaado uu aad ugu dhididay muddo aanu maydhin ur keenaya waxaasoo dhan baa soo gudagelaya waxaa ka sii mudan kii masjidka markii la qiimaya dhinaciisa sigaarka ku soo cabay ee markuu sujuudo bahalkiioo sidiisiiya sanka kaa gelinay uu ka soo kankamayo isaguna waa min baabi awla kii toontoo xalaala soo cunay baa la celiy kii xaaraan soo cunayna hadalkeeda da dadkuna waa dhibsanay welibana kaan cabin ka kale waaba laga yaaba inuu ku marqaameen marka waxayna ka mid tahay waxyaabaha qofku uu jamaca hadduu u baahdo jamacuu kaga baaqanay khaaabina waxau leeyihi maaha cudurdaar jamaca lagaga baaqanayo dadkaasi dad jamaca daneeyey ahaaye bal ninkoon la waalwaalayo oo garbaha lagu sidaa masjidka la keenay marka waa lagu ciqaabay yaga ciqaab bay u ah laakiin innaga waxaa laga yaabaa dad badan inay markay soo dhawaato jamcu inuu ku dhufto u yidhaahdo khalaas ya waay wa can jaabir bni cabdillaahi radia allaahu tacaala canhum ana nabiya sala allahu alayhi wasalam qaala wuxuu uri man akala kii cunaa athumatu waalbasala basal waalkuraata basalbaarta la yaqaanaa sooma waa basasha dhaadheer ee cagaaran wey basalle waa basashan kuuskuusanaynu naqaano huruudda iyo caddaanka ah ee waaweyn basalle basalbaar baa la yidhaahdaa inaguma badnaa waxa weeye waa in yaroo xagga hoose ah iyo caleen dheer markaa maca caleentaa la cunay waana urta basashay leedahay cuntadana waa lagu samaystaa basalbaar baa la yidhahdaa kole koonfurtana waa lagu yaqaana magac kale maynu dhaqaana warta ma la yaqaana basashaas waa la garanaya waay waa basasha unbay la midta wuxuu uhi nabigu falaa yaqrabanna yaanugu soo dhawaan masjidanaa masjidka yaga fa ina almalaa'ikata maxaa yeelay malaa'igtu tata'adaa waa dhibsanaysaa mima yata'adaa minhu linsaan riwaayaadka qaar sida ku yihi waxa insaanku dhibsanay ama mima yata'adaa minhu banu aadam banuu aadamku wuxuu dhibsanayo malaa'igtuna waa dhibsanaysaa xadiisku wuxuu tilmaamayaa masaladii aynu ka soo hadalnay wuxuu kaloo tilmaamayaa cillada cilladu waa maxay in bini aadamku wuxuu dhibsanayo malaa'igtuna ay dhibsanayso wallahu aclam wsala allahu wasalam cala nabiyina muxamed waaalihi w